bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaiyo tobanaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. waxaynu dhexda ugaga jirnaa oo ilaahay wa tacaala uu nooga soo warramay casharkeenna horo aayaddii ugu horaysay oo ka mid eeday lmiiraas oo ilaahay subxaana wa tacaala noogaga soo warramay irsu lusuul wlfuruuc ayaa ilaahay subxaanau watacaala noogaga soo waramay aayadda aynu meeshaan ka gelayno sida marka horaba muqadamada aayadda hore aynu ku sheegnay waxaa looga waramayaa irsu laswaaj walikhwa walakhawaat lilum ayaa looga waramaya ama waladalum la yidhaahdo ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala walakum waxaa idiin sugnaaday ayuu dhah ilaahay ragow nisfu maa shay niskiisa taraka ay ka tagaan aswaajikum haweenkiinu ay ka tagaan in lam yakun haddowsan u ahaanin lahunna haweenkaas waladun walad haddowsan u ahaanin fa in kaana haddou u ahaada lahunna haweenkaas waladun walad haddou u ahaaday oy ilma leeyihiin falakum waxaa idin sugnaaday arrubucu rubac ayaa idin sugnaadow dha ilaahay mimaa fii taragna ay ka tagaan haweenkaasu min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa wasiyadaasoo yuusiina bihaa ay dardaarmayaan oo amase dayni min bacdi khalaa'i deyni deynka guditaankiisa bacdigiisowdha ilaahay walahunna haweenka ayagana waxaa u sugnaadowdha ilaahay zawjaadki ha badnaadaano amase hal kaliya ha ahaadaane alrubucu rubuc ayaa u sugnaadowdha ilaahay mimaa fii falakum aad ka tagtaan ragow waase in lam yakun lakum hadowsan idiin ahaanin waladun walad haddowsan idiin ahaanin fain kaana lakum haddau idiin ahaadowdha ilaahay waladun walaad haddau idiin ahaaday falahunna haweenkaas waxaa u sugnaaday assumunu sumun ayaa u sugnaadowdha ilaahay mimaa kii tarakum aad ka tagtiin min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisa oo tuusuuna bee aad dardaarmaysaan oo amase deynin bacda qalaa'i deynin dankuitaankiisa bacdigiisa wain kaana haddau ahaaday rajulun rajul rajulkaasoo yuurasula dhaxlaayo kalaalata waalide wiilay haddou ahaado ow amase imra'atu naagu hadday ahaato kalaalo waalige wiilay walow haddana u sugnaadowdha ilaahay midkaan waxaa weeye la dhaxlaayo akhun walaala u sugnaaday ow amase ukhtun walaalo ay u sugnaatay falikulli waaxidin mid laarka kulligiisa waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadaas kamida akha iyo ukhtada assudusu sudus ayaa u sugnaadowdha ilaahay wey meydkaan uu ka tago fain kaanuu hadday ahaadaan ikhwada iyo akhawaadkii own ilaahay oo waxaa laga wadaa xagga hooyada agtara wax ka badan min daalika kaasna soo sheegay oo waaxid ay ka badan yihiin sawm ayagu ayuu dha ilaahay shurakaa'u kuwa shirka ku ah weeye fi sulusi sulus ayay shirka ku yihiin midkooda lab iyo midkooda didigaa ku siman min bacdi wasiyatin dardaaran dha ilaahay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo ama yuusii bihaa u dardaarmayo midkaas kalaalada ow amase deynin bacda qallaa'i deynin daynka guditaankiisa bacdiisowdha ilaahay hayra mulaarrinowdha ilaahay mid dhibaato gelinayo daynkiis xaal uu yahowdha ilaahay warasada war e, gelinaaya wasiyatanowdha ilaahay wasiyo ayaa ilaahay idiin dardaarmay wasiyadaasoo minallaahi inay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimun allayku cilmina weeye waxa khalqigiisa u maamulaayo xaliimun alwi dulqaad badan weeye ilaahi subxaana wa tacaala aayaddan marka hadda macneeda saasu dul marnay waxaanu ku soo laabanaynaa bayaankeeda ayaynu kusoo laabanaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walakum waxaa idin sugnaaday nisfu maa shay niskiisowdha ilaahay taraka ay ka tagaan aswaajikum haweenkiin waxaa meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala nooga sheegayaa sidaan horuu sheegnay aswaajtii raggi iyo haweenkii isqabay markii ay kala dhintaan sida ay isu dhaxlaayaan ayaa ilaahi subxaana watacaala halkaa noogu sheegayaa marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walakum waxaa idiin sugnaadow dha ilaahi nisfu maa say niskiisow dha ilaahay taraka ay ka dha ilaahay aswaajukum haweenkiinu ay ka tagaan raggibaa ilaahay wuxuu leeyahay wixii haweenkiinu ay ka tagaan oo maal ay ka dhintaan waxaa idiin sugnaada maalkaas niskiisow dha ilaahay laba marki loo dhigo nus ayaa ninkii qaadanaya waa ta goorme in lam yakun haddaysan u ahaanin lahunna haweenkaas waladun owlaad haddaysan u ahaanin oo haweenkan dhimanaya oo naastan waxa weye ninkan ka dhimanaysa haddaysan owlaad lahayn weye markaynan owlaad lahayn ayaa ninkeedu maalka niskiisa iska leeyahay marka ilmahaana waxa weeye rag iyo haweenba isku mid weeye ilmo waxa weeye raggan ay ka dhinteen u dhasheen ahaa iyo ilmo qeyrkood ay u dhaleen ahaa isku mid wahay oo ninkan waxa weeye ilmo naaftaanu u dhashay hadday joogaane mid teli maayo haddii waxa weeye ilmo dad kale u dhashay joogaane mid teli maayo xataa weladuzinaba allaha ka dhigaalayay xataa weladuzina hadday dhasho uu joogo waxa weeye ninkaanu mid teli maayo oo weladuzinaha markaasi waa loo tirinayaa taas waa taasaa fa in kaana hadduu u ahaadowdha ilaahay lahunna haweenkan waladun waladow dhah ilaahay haddii waxa weeye haweentii aysan owlaad lahaynin ninkii wuxuu qaadanayaa nisfulmaalow qaadanayaa fain kaana hadda u ahaadee lahunna dha ilaahay waladun walad ilmihii waxa weye naagihi waxay iska leeyihiin owlaaday leeyihiin owlaad ninkan oo dhaxlaaya oy ka dhinteen u dhaleena ama qeyrkiis u dhaleena waladusuna wa allah ka dhige hadday ilma leeyihiin o dha ilaahay falakum waxaa idin sugnaaday azwaajiyow arubucu rubuc ayaa idin sugnaaday rubuc waxaa weye maalka afar markii loo dhigo meesha afaraad weye rubuc ayaad iska leedihiin o dhaay markay ilmo leeyihiin oo ninka haddii haweentii dhimatay ilmo leedahay ilmahan asugu ha dhalo amba qeyrkiis ha dhalee alrubuc au noqonayaa marka waxaa ku dhacaaya meeshaas xujbiga leeyaha xujbu nuqsaan ayaa ku dhacaaya laakiin zawjka isaguna wuxuu kamid yahay wadasada aan dhicinu ka mid yahay mimaa kii taragna ay ka tagaan u ilaah wixii ay ka tagaan waa ka goorme min bacdi wasiyatinoo ilaahay wasiyo bacdigeeda oo yuusiina biha ay dardaarmayaan oo amase deynin bacda qalaa'i deyni deynka guditaankiisa bacdiisa aayaddii horay lamid tahayo yubdau min tarikati lmayiti ziyaadatu tajhiizi uma suqlaa diyuunu uma tunafadu wasaayaw mar walba waxa weeye waa inaa maskaxda lagu haya taasaa meesha imaanaysa oo marka wax la dhaxlaayo waa in macnaha intaas laga soo gudbaa weye oo maalka intaas uu ka bataa weye hadda marka walad waxaa la haleeshiyaa layidhi waladulibni ijmaac ayaa lagu yahay sidii aayadda horo ayaa meeshaana tahay oo haweentaan macnaha weladkeedii ma joogo laakiin waxaa jooga waladulibni yaa jooga waladulibni ayaa jooga oo wiilay dhashay wiilow dhalaa jooga wiilkeediisa ma joogo laakiin gabar ay dhashay walaxay dhashay meeshaan suu geli maayan ayagu gabdhuhu waxay dhalaan meesha waa ka fogaanayaan ayaga mooyaane cid kale oo markaasi ay keeneen eh, waalidkan la dhaxlaya kuma soo dhawaa karayn gabdhaha ah. walahunna waxaa u dha ilaahi subxaanau watacaala haweenkii marka hadda intaas waxa weeye raggu waxa weeye haweenka ka dhinta siday ku dhaxlayaan weye markaysan ilma lahayn misay qaadanayaan markay ilma leeyihiinna waxay qaadanayaan rubaxay qaadanayaan hadda meeshan waxaa dhintay ninkiyaa dhintay ninkiyaa dhintaa wiilkiyaa joogay ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala walahunna waxaa u sugnaaday dha ilaahay haweenku waxaa u sugnaaday zawjaadki weeye tacadadna owlaa weeye ha tacadudaano ama siiysan tacadudin oo hal naaga iyo qowr naagood isku xugu waaya meeshaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala walahunna waxaa u sugnaaday haweenki arubucu rubuc ayaa u sugnaadowdha ilaahay arubucu rubuc ayaa u sugnaada maalka afar marki loo dhigo meesha afaraad mimaa tarakum aad ka tadkiin ragow aad ka tadkiinow ilaah waase goorme in lam yakun hadaysan hadduusan idiin ahaanin lakum idinka waladun walad haddii waxa weye ilmo aadan lahayna wey naagtaa ninkeygaa dhinta ninkaana ilmo ma laha ilmo ayada uu ka dharay ama qaynkeeda uu ka dharay malaha asaga waladuzino loo tiri maayo in lam yakun haddaysan u ahaanin lakum idinka waladun waladowna ilaahay owlaad hadaaday owlaad lahayna o minhunna ow min kayrihinna ilma ayaga aad ka dhasheen amaad aad ka dhasheen rubac ayaad leedihiin ee rubac ayay iska leeyihin ow ilaahay oo naagihii rubac bay qaadanayaan hal naaga hadday taha rubac ay qaadaayo laba hadday tahay sidoo kale saddex afar isku mid wahay rubacaasay qaybsanayaan hadday badan yihiin haddii hal kaliga taana idaa kaligeed iska qaadays ee hadda naagahan badashadooda waxa weeye dhaxal ku ziyaadi maayo fain kaana haddau idin ahaadow dha ilaahay lakum idinka waladun walad haddau idin ahaaday haddaad ilmo leedihiinow dha ilaahay falahunna haweenku waxaa usugnaaday ha badnaadaane hase yaraadaane asumunu sumun ayaa u sugnaadow dhah ilaahay sumun oo markaasi waxa weeye inta markaasi ansibada ah oo wax lagu qaato midka markaasi ugu sareeya ah falahunna waxaa u sugnaadow dha ilaahay haweenkaas asumunu sumun maalkii markii sideed loo dhigo meesha sideedaad ayay iska leeyihiin hadday hal haweena tahay idaale laba hadday tahay saddex hadday tahay afar ayay dayihiin haddiiba ninkaada ilmo uu leeyahay mimaa fii tarakum aad ka tagtiin tagtiinowdha ilaahay waa waase goorme min bacdi wasiyatin dardaaran bacdigiisowdha ilaahay wasiyadaasoo tuufuuna biha aad dardaarmaysiin oo amase deynin bacda qalaa'i deyni deynka guditaankiisa bacdiisa فالناس هنا يلحقون فيها وي مركا هذا وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا وي هذا من كان وحوي ولد كيساه مجوغ لكن ولد الابن يجوغ ولد الابن قلتونا وحوي كالولد أيضا إجماع عيال ويا كاسيدا وهذا وحوي النص مع بينها لكن إجماع إجماع الأمة وي ومدى يأخذ إجماع على ساس وي مركا سيرا سينا غنيسا معايا العدد wiilka wixii ka yimaado oo waladka waxa u dhalo waladul ibnigaahu booskiisa waa soo gelaya baa weladku duuga laakiin gabar waxay dhashay meesha soo geli maaya maxaa yeele carabta nin shaacirkooda ah waxau dhahay banuuna banuu abnaa'ina ayuu dhahay wa banaatuna banuuhunna abnaau rijaalil abaa'id you dhahay waxau dhahay annaga wiilashaynu waxa weeye banuuna wiilashaynu dhahay banuu abnaa'ina waxau dhahay wiilashayna wiilashooda weeye wuxuu ka wadaa wiilashayna wiilasha ay dhaleen wiilashayna waa u ka wadaa wa banaatudaa gabdhahaynuu dhahay banuuhunna wiilashoodu gabdhahayna wiilashay dhaleenna abnaau rijaalil abaacidow dhahay rag oo naga fog wiilashooda waayo shuqulaan iskuleenha male kuwaas macnaha soo dhaweysamayna hadda marka sidaas maadaamay taa sharciguna sidaasuu daba kacay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wasiyo bacdiyeed oo a dardaarmay aansaan weeye amase dayn markii la gudo oo sida hore hadda aan soo marin maxuunkeedii wain kaana haddau ahaadow ilaahay rajulun rajul rajulkaasoo yuurasu la dhaxlaayo waa sifo weeye markaasi khabarkuna waa kalaalata weeye wain kaana hadda waxaa la yidhi kaanadan waxaa laga dhigayaa tii oo taamad aheed oo la dhigi jira tagtasiibi marfuuca weye isinkeeduna markaas rajulun taas weye waxaa markaasi inay taamo ay tahay waxa weeye fa rajulun ayaa faacila weye markaas yuurafuna waa sifo ay noqonaysaa weye kalaalatana waa la xaalaynaya saasaana fiicanoo kaanada meeshaan waxaa weye waa kaana oo taama weye oo kiin waxaadda dhihi jire taktafi bimarfuuca wey ilaahay uuri wain kaana haddau ahaaday rajulun rajulow dhah ilaahay rajulkaasoo yuulasu la dhaxlaayo kalaalatanow dha ilaahay kalaalaha dow ahaadow dha ilaahay amase kalaalatan xaal uu yahay kii ah macnaha waxaa laga wadaa laa waalida lahu walaa walada kalaalada waxaa la yidhahdaa qof waxaa weeye ilmana aan lahayn oon owlaadtiisaahu joogin waalidkiisna u nooleen qofkaa waalidkiisna ma noola owlaaddiisaahna ma noola waana dhintay oo amase imra'atu naagow dhah ilaahay hadday ayaduna kalaale ay ahaato naagaa dhimato marka iyaduna sidii ninkaasoo kale weye waayo wiilay waay kalaalada sidaas ayaa maaragtay raajix sida markaasi culimmada jamhuurtooda ay qabto weye ah, oo sida xataa jamhuuru lugawiyiin waxay yidhahdeen kalaaladu meydka waaye alladii laa walada lahu walaa waalida saas yidhahdeen culamada qaara waxay yidhahdeen alladii laa waalida lahu faqad weye qaar waxay yidhahdeen laa walada lahu faqad weeye qaar waxay yidhahdeen man laa yarisu abun walaa umunaa loola jeedaa marka aqwaashan waxaa weeye khilaafkan waxau ka dhacay markaasi kalaalada wey markaas laakiin sida raajixa ah hoy jamhuurta culuumada ay qabaan iyo jamhuur luqawiyiin meydka laftirkiisa weeye taas ayaana hadda xukunka lagu dhisaaya weye ayadan waxaa la yidhaha jaabir ibnu cabdilaahi waxaana ka markhaati kacaysaa jaabir ibnu cabdillahi usoo detaala radi allahu canhu oo maruu nabiga calayhi salaatusalaam uu qandhaday weliba maruu maka ku qandhaday ihaaday sida la sheegay xajaatulwadaa i ihaaday oo nabiga u sheegtay wax dhaxlaa inaysan jirin maalkiisa wax badan uu dardaarmo markaasaa nabigu ka celiya sulufna uu soo koobay maalintaas marka ayadda ay soo degaysane ah, markaasi waxa weeye aabbo ma lahayn ibnina ma lahaynaalii inkastoo hadda jaabir qannadi uusan ku dhiman oo kabacdi owlaad badan uu dhalay laakiin markaa saasay aheed marka ilaahay uu yidhi subxaanau watacaala hadday haweenu nafaas ahaato welahow aw u sugnaado haddana ayuuba ilaahay ay ah, lilmawruusi weeye kii la dhexlaayo falaalad ahay akhun walaal qofkan waanjawiilayga walaalkiisaa jooga oo raga ow amase uktin walaal ama walaalkiis oo dhidig ayaa joogta waxaana loola jeedaa oo xagga hooyadaana waa ugu weyy xagga hooyadaha laga wada marka waataan dhana waladul um ayaa maaragtay lagu sheegaya aayaddan falikulli waaxidin mid laasta kulligiis waxaa u sugnaadowdha ilaahay oo minhumaa labadaas kamida mid a assudusu sudus ayaa u sugnaadowdha ilaahay falikulli waaxidin mid laarka kulligiis waxaa u oo minhumaa labadaas ka midowdha ilaahay assudusu sudus ayaa u sugnaadowdha ilaahay ah. wixii markaasi tarika oo waxaa weeye uu ka tago kalaaladatan ruuxaan oo rag amba amba haweena weye way qaadanaya ahlu sudusay noqonayaan hadday hal hal ay yihiin oo hal ah ambase hal ukta hadday yihiin fain kaanuu hadday ahaadaanod ay ikhwadii iyo akhawaadkii oo xagga hooyadaa ruuxan kalaaladaa ikhwada iyo akhawaadkan dhaxlaayo oo kalaaladaa weeye fa in kaanuu hadday dha ilaahay agtara wax ka badanow badanowdha ilaahay min daalika kaas wax ka badanow ilaahay oo waaxid ay ka badan yihiin fahum ayagu ayuu dhi ilaahay shurakaau kuwa shirka ku ah weye fi sulusi suuf ayay shirka ku yihiin qofkan waxa weeye markaasi waxaa jooga kaalada ah walaalihiisa oo xagga hooyada ha jooga hadday walaalihiisa oo xagga maaragtay ah, hooyo iyo aabe isku yihiin amba liab ay isku yihiin aayadda dambay noogu imaanaysa markaas waxa weeye kuwaanu soo geli maayaan kuwaan ayaga meeshaan le ayaan ugaga tegaynaa ilaahay wuxu yidhi subxaanau watacaala fa in kaanuu hadday ahaadaan ikhwadii akhawaadki oo xagga hooyada ka yimiday aktara wax ka badan min daalika kaas ikhwadii akhawaadki oo kalaalada kalaaladakan dhexlaaya weye hadda igo halhalaha lasoo soo sheegay hadday ka badan yihiin oo lama iyo wixii ka badana yihiin foom ayagu ayuu dha ilaahay shurakaau kuwa shirka ku ah weeye in sulusu shirka ku yihiin oo waxaa ku siman midkooda lab iyo midkooda dhidig weeye haddii waxaa weeye hal dakara iyo hal unsa iyo waan soo sheegnay oo likulli waaxidin minma sudus haddii marka intaas ay ka bataan oo ikhwa iyo akhawaad oo rag iyo haweene ay isugugu jiraan waxa weeye mid walba waxa weye waxaa u sugnaaday waxau markaa helayaa sulus sulus ayay wada leeyihiin wey falikulli waaxidin ilaahay soomkira kaa fi sulisow dha ilaah maashirka ku yihiin sulus wey midkooda lab iyo midkooda dhidigna waa ku siman yihiinoo meeshaa noqon mayso lizakari mislu xabil usayn meeshaa ma naqanayso waase goorbay hawdha ilaahay min bacdi wasiyatin wasiyo bacdigeed hawdha ilaahay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo ama waxaa weye yuusii bihaa ou dardaarmaayo wey yuusii bihaa ou dardaarmaayo hawdha ilaahay ow amase daynin bacda qalaa'i deynin dayn guditaankiisa bacdigiisa waa sida aayadda xaqa oo kalento oo wasiyada mar walba waxaa loosoo hormaraya lilihtimaami bahaa weye hayra mulaarinnowdha ilaahay mid dhib welinaayo keyrkiis xaal ow walaah lamiirka yuusi ayaa laga xaalaynaya hayra mudkhilin marari weeye waxaa la rabaa midkan kalaalada ahu inuusan dhibaato gelin dadka warisada ah waa u dhibaato ku geli karaa inuu dardaarmo maalanba wax suluf ka badan inuu dardaarmo taasuu markaasuu dhibaato ku geli karaa asagana dhibaata ugaga imaanaysa maxaa yeele hadduu xaalatulmowd uu gaaro suluf ka badan wixiisa lama bixi karo markaasna hadde waxaa weeye ijaasatul warin warasay ku xiraahaysaa wasiyatanow dha ilaahay wasiyatana masdar weeye markaas masdar mu'akadun yuusiikum weye yuusiikum alla waa idin dardaarmaya intaa hadda laga soo warramay wasiyatanown ilaahay dardaarmid wasiyadaasoo minallaahi inay xaggiisa ka ahaat wallahu allana caliimun allayku cilmina weeye fii maa dabbarahu likhalqihi waxa ilaahay khalqigiisa u maamulaayo alla caalim ayuu ku yahay ilaahay subxaanau watacaala oo waxa weeye man lahu lfaraa'il wakayru weeye qofka faraa'il iskale iyo qofka kalaba sida ilaahay subxaanau watacaala sidaan u jidaynaayo ilaahay isaa caalim ku ah weye xaliimunow dhaha deli alle kii dulqaad badan weeye ilaahay oo cuquubada ka akrinaaya aman khaalafahu weeye qofkii kalaama hadda sunnadu waxay khasisaa layidhi waxyaaba la yidhahda mawaanicul irsiyaa jira dadkan hadda la sheegaayo isdhexlaaya waxa weeye waxaa markaasi shardi ahaa la yidhi inaan maanic ausan ku qumin weye oo masalan ba qabli ah haddii waxa weye qofkaanu qofkau dhaxalka ku lahayo uu dilo dhaxalkii waa laga hoojinayaa maxaa yidha haddaan saas la yeelin waxa weeye qof walba qofkau dhaxal ku leeyahay dili lahay mada xikmada rabbaaniga ah waxa weeye qofku waxa weeye hadduu qofka uu dhaxlaayo ou dilo saxa laga sii maayo xataa diinihii hore sidaasay ahaayeen amase waxa weeye waxaa sabdey ikhtilaafu diin inuusan jirin o dad isku diina ay yihiin inay isku diini weye muslim iyo kaas israxli maayaan amase waxa weeye riqi inaysan jirin addoonnimo meeshaan aysan jirin waxaa la rabaa markaasi mawaanicu lubsi meesha inay markaasi uusan jirin haddii wax mawaanicisha loo timaadaan laysdhaxli maayo alla wuxuu yihi subxaana watacaala tilka taasowdha ilaahi hadda waxaa mushaaru ileyhi wuu noqonayaa axkaamtan lasoo sheegay axkaamtana waxa weeye suuradda bilowgeedii ilaa meeshaan ayaa la ishaarohayaa oo waxa weeye tilka taasowdha ilaahi axkaamtaa oo waxa weeye min amrin yataamaa weeye agoonta waxa weeye amarkeeda iyo wixii ka dambeeyey oo aayadihii faraa'ilka ahay tilka taasow dhah ilaahi subxaanau watacaala xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi wey axkaamtaas waxa weeye xuduud ilaahay subxaanau watacaala uu jideeyey oo ilaahay subxaanau watacaala uu xadeeyey sharaa'icahu allatii xaddaha licibaadiyaa laga wada waa ilaahay sharaa'icdiisi oo alla uu xadeeyey addoomankiisa si waxa weeye ay uga camal falaan oysan aysan uga gudbin weeye waman yudic illaaha alla ruuxi adeecow ilaahay wa rasuulkiisana adeeca waxa ilaahay subxaanau watacaala iyo rasuulkiisa ay xukminayaan qofkii alla iyo rasuulkiisa ku adeeca daacada ilaahay iyo daacada rasuulku iskusi weeye maxaa yeele meel kale qur-aanka waxaan ku arkaynaa man yudic irasuula faqad adaaca wey waman yudic illaaha alla ruuxi adeecowdha dha ilaahay subxaanau watacaala warasuulahu rasuulahu rasuulkiisana adeeca yudkilhu alla waa gelinayaa yudkilhuna waa la akriya waanu geenaynaa mutakalimka ilaahay laga dhigo yudkilhu alla waa geenayaa jannaatin jannaad ayuu gelinayaa basaatiin oo filjannati weeye jannaadkaasoo tajri ay dureeraysow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru anhaaru webiyaala ay dureerayaan jannaadkaasoo tajri ay dureeraysow ilaahay min taxtihaa hoosteeda al webiyaalo weliyaashan waa insha allahu tacaala suurat lqitaal ayaa ugu tegi doona haddii ilaah yidhaahdo masalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maayin gayri aasilin waanhaaru min labanin lam yatagayar dacmuhu waanhaaru min khamrin ladatin lishaaribiina waanhaaru min casalin mustafaa meeshaasa ugu tegi doona marka hadda anhaar markii qur-aanka meel walba aad ku aragtay afartaas gudiyaa loola jeedaa suuraddaasaan haddii ilaah yidhah ugu tegi doonaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waarow ilaahay khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaas ku waaraya maxaa l jannada qofki galaahu weligiis ka bixi maayo laakiin naarta waa dhici kartaa layidhi qof ina la geliy in haddana laga soo bixiyo waxaa soo aroortay bacdu lcusaad in la cadaabayo wadaalika kaasowdha ilaahay jannooyinkaas oo la galo oo lagu waaro wadaalika kaasowdha ilaahay alfawdu liibaan weeye alcadiimu oo weyn taasi waa liibaan weyn ou dhah ilahi subxaana wa maxaa yeele qofkii ilaahay jannadiisa gala ee haddana ku waaraayo oo weligiis ka dhimanaynin oo aan ka baxaynin oon ku jiranaynin oo waxba aan maaragtay ah, oo kaada aan ku arkaynin oon ku baahanaynin liibaan weyn ayuu joogaa markaas maxaa yeele xayaata kama dambaysa xayaatuljanna marka hadda intaas yaa helaaya qofka ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca haddana marka hore waxaa la ishaaray axkaamtaas la sheegay oo xuduudda ilaahay ah ayaa la ishaaray marka hore haddaan xuduudda ilaahay aan la ilaalin waxa weeye macaalku sidaa noqon maayo maxaa yeela tilka xuduudullah yowdha ilaah waman yudic illaaha warasuulahu markuu xuduudda ilaahay la sheegay daacada ilaahay rasuulkiisa la sheegay kabacdi ayaa waxaa la sheegay macaalka dambe waxa la helaayo maxaa yeele haddaan jannada aan loo soo marin jidka loo maro janno la geli maayo waana kan qofku waxa weeye ilaahay subxaana watacaala rasuulkii alla iyo rasuulkiisa qofku ku caasiya oo xuduudka ilaahay ka gudba oo axkaamtaas hadda laga soo waramay sida ilaahay u jeeday aan ugu dhaqmaynin in macnaha uunan janno gelaynin oo dadka janno cagsigeeda uu gelaayo oo naar alla wuxuu yihi subxaana watacaala waman yacsi llaaha alla ruuxa caasiyowdha dha ilaahay waman yacsi llaaha alla ruuxi caasiya warasuulahu rasuulkiisana caasiya wayatacadda gudba xuduudahu ilaahay xuduudiisa yudkilhu alla waa geynayaa naara naar ayuu geynayaa naartaasoo khaalidan fiiha dhexeeda uu ku waalayo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman yacsi llaaha alla ruuxi caasiya warasuulahu rasuulkiisana caasiya oo ilaahay iyo rasuulkiisa waxay amraayaan ku caasiya waxa ay ka reebayaanne waxa weeye ku caasi oo ka hari waaye yudkilhu alla waa gelinaaowdha ilahay haddana wayatacadda xuduudowdha ilaahay xuduudda ilaahay gudbiye maxaa gudba oo waxaa yeel ilaahay xad ayuu sameeyey yudkilhu alla wuxuu gelinayaa nudkilhuna waa la akriya waanu gelinaynaa naara naarowdha ilaahay khaalidan xaalaya kii ku waaraya sidaa naartaas kuwaaraya marka hadda meeshaan qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya oo xuduudda alla gudba islamarkaasina arrintaas banaysta inuu markaasi gaaloobaayo gaalna naarta oo ku waaraayo ayaa ilahay noo sheegaya maxaa yeele khaalidan fiiha mar kale leeyahay naar waxaa ku waara gaal ayaa ku waara marka hadda cisyaan oo aan kufri gaarsiiyeyn ma ahan maxaa yeele caasiga waxaa weeye xaddu kufri aan gaarin waxa weeye hadduu naar gala ku waari maayo khaalidan xaalu yaa kii waaraaya fiiha ayuu dha ilaahay naartaas ku waaraayo walow waxaa u sugnaadow dha ilaahay naartaas dhexdeeda haddane cadaabun cadaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaano u saaxiib naarti ayadoo sidaas haydana dhexdeeda cadaab ayaa ku sugan cadaab oo kala nooc ah ayaa naarta ku sugan walciyaadu bilaahi tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala walahu waxaa u sugnaadow dha ilaahay fi naari weye walahu waxaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanatin ihaano u saaxiiba marka hadda waxaa la ilaariyey damaa'irta labada aayadood lafdu man ayaa la ilaaliyaa lahi khaarijiinana macnaheedaa la ilaaliyaa lahi marka hadda ka hor aanu soo marnay haddii waxa weeye cadaabka ihaano lagu sifeeyo ama cadamo lagu sifeeyo ama aliimnimo lagu sifeeyo inuu noqonaayo cadaabkaas inuu noqonaayo cadaabunaar uu noqonayo cadaabunaar isagoo ayo haddana wuxuu noqonayaa cadaabun lilkufaari weye oo waxa weeye ruuxa caasiga oo aan gaalka haynna cadaabka la cadaabaayo ilaahay ku sifay maayo ihaano amase waxa weeye cadamo ama celiinimo ilaahay ku sifay maayo marka hadda cadaabkan cadaabun muhiimun marka la leeyahay waxa weeye waa ruux kaafira weeye oo naarka ku waarayo marka hadda waxaa loo baahan yahay in xuduudda ilaahay la ilaaliyo xuduuddana hadda waxaa la soo maray axkaam baa ilaahay noo soo sheego suuraddaa noogu soo sheegay axkaamtaas ayaa la ishaaray haddii axkaamtaas la ishaaray lagu camal falo waxa weye jamca la helaaya maxaa yeele axkaamtaasoo lagu camalfalo waxay keenaysaa ilaahay iyo rasuulkiisaoo la adeeco ayay keenaysaa waxaana taas ka dambayna acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi linsayayni fain kuna nisaa'an fawqa snatayn fain kuna nisaa'an fawqa snatayni falahuna ثuluثa ma taraka wain kaanat waaxidatan falaha nis waliabawayhi likuli waaxidi minhuma الsudusu mima taraka in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladu wawarisahu abawaahu faliummihi الثuluث fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudusu min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw dayn aabaa'ukum abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan fariidatan min allahi ina allaha kaana caliiman xakiima walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahuna waladun fain kaana lahuna waladun falakum rubucu mima taragna min bacdi wasiyatin yuusiina biha yuusiina biha ow daynu walahuna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum waladun fain kaana lakum waladun falahuna sumnu mima taraktu min bacdi wasiya min bacdi wasiyatin tuufuuna biha ow dayn wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan aw imra'atu walahu axun aw uktun falikuli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi suusi min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn غayra mulaarin wasiyata min allahi wallahu caliimun xaliim bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda kow iyo tobanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey waa ilaahay uu nooga soo waramay waciidka adkaay oo ilaahay u soo jeediyey dadka cunaaya xoolaha aytaamta cunaaya oo dulmiga ku cunaaya oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa cunaayow dha ilaahay agoonta maalkeeda dulmi ku cunaayow dha ilaahay waxay cunayaan calooshooda muggeeda oo naara ayay cunayaan buu dha ilaahay mustaqbalkana naarta saciido leyda ayay geli doonaan meeshaan waxaynu ka gelaynaa aayadihii oo maaragtay aayaatul miiraaska ahay ayaynu meeshaan ka gelaynaa aayadaha dhaxalka suuraddan la yidhaha suuratu nisaa ayaa lagu sheegay waa saddex aayadood labadan aayadoodoo isku xigta iyo suuradda aakhirkeeda aayadda ah saddexdaas weeyaa la yidhi marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa saddexdaas aayadood aayadda hadda aynu ka bilaabayna casharkeenoo ugu horeysa waxaa loogaga warrami doonaa irtu furuuc walusuul ayaa looga warrami doonaa amase irtu alaabbaa walawlaad na waa la dhigi karaa waxaa loogaga warramayaa usuulta iyo furuucda sida ay wax ku dhexlaayaan ayaa aayaddan yuusiin lagu sheegayaa aayadda kaloo ku xigta iyagana waxaa looga warrami doonaa irtu alaswaaj waalikhwa waalakhawaat lilum ayaa looga warrami doonaa waxa weeye ragga iyo haweenka isqabaahu midkood midka kale sida u dhaxlaayo markii waxa weeye amba raggu ou hormaro amba haweentu ay hormarto iyo sida waxa weeye ikhwada iyo akhawaadka oo iyaguna waxa weeye waladul umka sida ay wax ku dhaxlaayaan ayaa ilaahay ku sheegayaa aayadda ugu dambaysa suuraddaana waxaa lagu sheegi doonaa irsi ikhwa waalakhawaat alashiqaa aw liab ayaa lagu sheegi doonaa dukuuran kaanu ow inaasa weeye aayaddaas ayadana waxaa lagu sheegi doonaa waxa weeye kalaaladii la dhexlaayo weeye yastabtuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati xaggaas ayaanu wuu tegi doonaa ikhwada iyo akhawaadka oo shaqiiqiinta iyo kuwa li'abkaa sida waxa weeye ruuxaas kalaalada ay ku dhexlaayaan ayaa ayadan loogaga warrami doonaa marka saddexdaas aayadood weeye aayaddan wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi oo suurati alanfaal haddii ilaahina ugu tegi doono ayadu waxa weeye aayadaha dhaxalka ka mid maahan laakiin waxay caddaynaysaa dhaxalka dadka xaqa kula ayay caddaynaysaa laakiin hadda waxa weeye ayadu tihamta wax lagu dhaxlaayo kama hadlayso bismi illaahi araxmaan raxiim yuusiikum ullaahu alla wuxau idiin dardaarmaaya hawda ilaahay fii wlaadikum yuusiikum ullaahu alla waxau idin dardaarmayaa oo macnaa ya'murukum waxau idin amraayaa ah fii wlaadikum fii sha'ni wlaadikum owlaadiina sha'nigeedaw dhah ilaahi subxaana wa tacaala bimaa yugfaru waxa la sheegi doono hadda meeshaan waxaa laga gudagelayaa in la tafsiiriyo wixii markii hore mujmal loo sheegay maxaa yeele aayaddii casharkeenni shala ku jirtay ilaahay wuxuu yidhi lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walinisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qalla minhu ow kasura nasiiban fuula oo waxa weeye rag iyo haweenba inay markaasi waxa weeye ay leeyihiin dhaxal ayaa ilaahay noo soo sheegay laakiin wixii ay lahaayeen lama caddaynin hadda ayaa meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku caddaynaya gaar ahaan waxaa weeye aayadii shalay aynu soo maraynay saawulusuulkeedii waxaa xalinaya aayadda shan ayaa xalinaysa sidaan horey usoo sheegnay alla wuxuu yihi subxaana wa yuusiikum ullaahu alla wuxuu idin dardaarmayaa ayuu ayuudha ilaahay oo ya'murukum ilaahay wuxuu idin amraayaa weeye fii awlaadikum fii sha'ni owlaadikum owlaadiina sha'nigeedow ilaahay sida la sheegi doono qofku waxa weeye dhinta oo owlaad ka taga owlaaddaasi sida ay ku dhaxlayso ayaa ilaahay subxaanau watacaala loo sheegayaa waana sida tan lidakari kii labay waxaa u sugnaadow dha ilaahay mithlu xadil unsayeyni labadi dhidigeed nasiibkoodii masalkiisa ayaa u sugnaadow dha ilaahay lidakari kii labay waxaa u sugnaadow dha ilaahay oo owlaadda ka mid ah mithlu xadil unsayeyni labadii dhidigeedowna ilaahay nasiibkoodii masalkiisa usugnaaday waxaa weeye marka eh, ay isla kulmaan weye oo meeshaan waxaa weeye meydkaa dhintay rag iyo haween markuu ka tagoy ku kulmaanaa loola jeedaa waa iday samaxataa macahu weeye labadan markaasi oo dhidig markay la kulmaan dakarkan ayaa waxa weeye dakarku inta uu qaadanaayo ay labadaasu qaadanayaan ama bilcagsi labadaasu intay qaataan dhidig ayuu halka dakarka ayuu qaadanaya amba lafkaa weye hadday la kulmaan weye asagu waxau qaadanayaa nisfulmaal ayuu qaadanayaa ayaguna niska kaley qaadanayaan weye haddii waxa weeye dakarkan fa in kaana macahu waaxidatun haddii mid kaliya ay la jirtane falaha sulusu walahu sulusaan waa isla sidi weeye haddii hal gabar iyo hal wiil ay yihiinne gabadhi waxay qaadanaysaa sulusay qaadanaysaa maalki maalkii saddex marki loo dhigo meesha saddexaad ayay qaadanaysaa isaguna wuxuu qaadanayaa labada meeloo kaleentood wa in infarada haddow keligiis noqdane xaazal maala weeye maalkii o dhan isagaa koobahay maxaa yeele weladku waxa weeye waaris oo xaa-isa weeye waa waaris wax walba koobaaya oo isagu waxa weeye ninkaanu hadduu hal wiil uu ka tago xoolihiisoo dhan wiilkaas ayaa dhaxlaaya hadda marka la leeyahay weladulibni isaguna lamid waaye oo saas saa ina ijmaac ayaa lagu yahay marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala lidakari kii laba waxaa u sugnaadow ilaahay oo owlaadaas ka mid ahow ilaahay mislu xadil unsayeyni labadi dhidigeedow ilaahay nasiibkoodii masalkiisa ayaa u sugnaaday maxaa yeele hadda masaladan waxaa lagu dhisayaa hab loo dhisa ayay iska leedahay oo waxa weeye farcataynka oo minhaajka ayaa laga helayaa meesha munaasakaadka oo waxa weeye haddii waxa weeye hal wiil iyo laba gabdhood hadday yihiin qudira kulli dakayn uusa yeeli baa laleeyahay halkii wiil waxaa lagu qadirayaa laba dhidigaa lagu qadirayaa marka waxa weeye meeshu afar ayaa laga dhigayaa afartii markii wax loo qayso wiilkii laba ayuu ka dhigan yahay saasay noqonaysaa oo xagga nidaamka masalada loo dhisaayo ama dadka wax loo siinaayo xagga furuucda cilmi furuuc ayaa aada iyo aad looga warramay in kunna hadday ahaadaan ow dha ilaahay owlaadi fain kunna hadday ahaadaan owlaadi ow dha ilaahi subxaana wa tacaala nisaa-an haween hadday ahaadaan faqad weyn qofkaan waa dhintay owlaadda uu ka tegana haween kaliya weyn fawqa sanatayni labo iyo wixii ka koreeya falahunna waxaa u sugnaadowdha ilaahay haweenkaas sulusaan maa shay sulusaankiisa taraka meydkaas ou ka tagowdha ilaahay fa in kunna hadday ahaadaan owlaadiyowdha ilaahay nisaa'an haween hadday ahaadaan fawqasnatayni laba iyo wixii ka koreeya hadda fawqadaan waxa weeye isnaani fasaacidan ayay ka dhigan tahay laba iyo wixii ka badan ayaa loola jeedaa fa in kunna weye intaanu xarfu sadhi weye kullana waa ficlu shardi weye nisaaanna waxa weeye khabaru ku weye isinkeedina nuunta weye fawqasna tayni waa sifa linisaa weye falahunadaasuna waxay noqonaysaa jawaabu shardigi weeye ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa in kunna hadday ahaadaanow dha ilaahay owlaadi nisaa'an haweenow dha ilaahay fawqa snatayni laba iyo wixii ka koreeya saasaa loo macnaynayaa falahuna waxaa u sugnaadow dha ilaahay laba iyo wixii ka koreeya ulusaan maa shay ulusaankiisa taraka meydkaas uu ka tago haddii waxa weeye meydkaanu haweenkaniga uu ka tago haweenkii waxa weeye laba iyo wixii ka badan waxay qaadanayaan maalkii markii saddex loo dhigo laba meel ayay qaadanayaan wey marka hadda fawqa snatayni wakadal isnaani labadii lamid waaye oo hadda fawqa snatayni laba iyo wixii ka badan saas ayaa la leeyahay maxaa yeele labada sulitaanka waxaa helaayay labada ukhto ayaaba helaayaba weye oo waxa weeye falahuma sulitaani mimaa taraka ayaa noo imaan doonta marka hadda waxa weeye labadii gabdhood oo isagu uu dhalay min baadi owla ayay kasii yihiin baa layidhi haddana waxa weeye bintada waxay mutaysataa layidhi sulus ayay mutaysataa maca dakariyaa layidhi dakar micigiisa markay tahay fa maca al unsa owlaa weye markaas unsa micigeeda markay tahana way kasii owlaahasho badan taha layidhi marka fawqadan culummadu waxay yihahdeen waa iska fila yidhaahdeen qaarna waxay yidhaahdeen wahmi ayaa la dafcinayaa oo markaasi waxa weeye ziyaadatu nasiib inaan markaasi meeshaas la wahmin ayaa la dafcinaya yidhaahdeen oo markaasi nasiibku mar walba uu ku ziyaadaya biziyaadati alcadad cadadka ziyaadadiisaa la yidhi markii la fahmay istixaaqu bintayn asulutayn min jacli sulusi lilwaaxidati maca dakar weye waxaa la rabaa in macnaha markii la ogaado laba binto inay sulusayn ay mutaysanayaan in meeshaas laga qaato binto waaxida hadday tahay inay idina sulusanayso macadda kori taas ayaa markaasaa meesha laga raba aalayn marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa in kaanad hadday ahaatowdha ilaahay almawluudati isaga soo qadaro sii la dhalay maydkaanu waa dhintay gabar ayuu ka tegey wa in kaanad hadday ahaatowdha ilaahay subxaana wa tacaala waaxidatan mid kaliya hadday ahaato falahaa waxaa u sugnaadow dha ilaahay mawluudadaas ama waaxidadaas annisfu nisf ayaa u sugnaadow dha ilaahay qofkaan dhintay waxaa weeye hal gabaruu ka tegey ilan waxaa weeye laba iyo wixii ka badan waxay qaateen maaragtay maalkii insaankiisay qaateen haddii waxa weeye hal gabara ay tahay wa in kaanad hadday ahaatow dha ilaahay mawluudadii weeye waaxidatan mid kaliya hadday tahay falahaa waxaa u sugnaaday dha ilaahay annisu nis ayaa u sugnaaday hal gabar haddii waxa weeye uu ka tago gabadhaasu maalka nisay ka qaadanaysaa marka hadda waxa weeye haweenku si kastaba ha u bataanee waxa weeye tariko oo markaasi meyd uu ka tegey ma ixaadayn karaan ama markaasi eh, ma soo koobi karaan laabudda waxa weye inay wax ka haraan weye waxa maalkoo dhan waxa weeye ixaadaynaayo oo markaasi waarid xaa'iza naqa kale dakarta weye wiilka waaye ama wiilka haddii la waayo waladul ibnigi laakiin haweensi kastay u bataan maal meel yaaloo tarikaa may soo wada koobi karaan weli abaweyniyowdha ilaahay weli abaweyniyowdha ilaahay meydka labadiisa aabba waxaa usugnaaday sugnaaday hadda weli abaweynida waxaa laga wadaa hooyada iyo aabbaha ayaa laga wadaa waxa hadda abaweyn loogaga cabiray aabbaha ayaa markaasaa la qallidaa layidhi waa lisirafii weeye maxaa yeela ragga iyo haweenka waxaa markaasi sharaf weyn oo sharaf sarreeya ragga ayaa sharaf sarreeya markaasa ilaahay wuxuu ka cabiray weli abaweyna ayaa layidhi weli abaweynigaa markaasi hooyada iyo aabbihiyaa loola jeedaa weli abaweyni meydka labadiisa aabbe waxaa u sugnaadow dha ilaahay likulli waaxidin ka bedel mid kulligiisa waxaa usugnaaday oo minhumaa labooda kamid a assudusu sudus ayaa usugnaaday mimaa kii taraka meydkaas uu ka tago waxa weeye meydkan hooyadiisi aabihiisaa jooga waxa weeye hooyada iyo aabbuhu waxay kamid yihiin waxa marnaba waxa weeye xudbi xurmaan uusan ku dhacaynin waxa weeye warasadu way is isxijaabtaa oo waxa weeye xujbi xurmaan iyo xudbi nuqsaan wax la yidhaha ayaa jira oo hadda aad iyo aad loogu bayaaniyo kutubta furuucda marka hadda hooyada aabuhu waxay kamid yihiin waxaan marnaba aan la xijaabin ayay kamid yihiin marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala weli abaweyhi labadiisa aabba waxaa u sugnaadow dha ilaahay likulli waaxidin mid la arka kulligiis waxaa usugnaaday oo minhumaa labooda ka mid a ah, assudusu sudus ayaa u sugnaaday oo waxa weeye haddii hooyadiisa aabbihiis joogaan maalku waxay ku leeyihiin sudusay ku leeyihiin waxa weeye markii maalkii lix loo dhigo ayaa waxa weeye hooyada aabbaha ayaa mid walba waxa weeye sudusow qaadanayaa midba waxa weeye ulow qaadanayaa midba ulow qaadanaya likulli waaxidin minhuma sudus saas weye mid walba waxau qaadanayaa hal ul ayuu qaadanayaa wey ee hadda macnuhu ma ahan inay markaasi sudus isa hal ul inay isla qaybsanaan macnuu maahan likulli waaxidin saas weeye haddii kaleentood waxaa maaratay qofkii axkaamta aqrisay kutubta fiqiga ayuu kasii helayaa likulli waaxidin ow dha ilaahi mid la arka kulligiis waxaa usugnaaday oo minhumaa labadooda kamid a asudus sudus ayaa usugnaada sudus waxaa weeye maalka markii lix loo dhigo meesha lixaad weeye marka mid walba waxa weeye meel buu qaadanayaa oo ul ayuu qaadanayaa mimaasii taraka meydkaas uu ka tago dha ilaahay marka haddii awlaaddaanu ay joogaan oo masalanba waxaa waaye wiilal iyo gabdha hadday joogaan ama wiilal joogaan hooyada aabuhu mar walba ayagu waxaa weeye ahlu suduskoodaasay ahaanayaan ahlu sujuudkoodaas ayay ahaanayaan haddii mar eh, maydkaan dhinta awlaadiisa ay joogaan kolka waxa weeye inta kaleentood ayaa markaasa awlaaddaas way qaysanayaan haddii masalaba waxa weye wixii ay gabdho yihiin gabdhihii hore uga soo warranayo haddii laba gabdhood iyo wixii ka badan ay sulusaan qaataan hooyada iyo aabbaha waxa weeye ayaguna ahlu sudus waayo haddii qof walba ul qaadato wixii kale oo meeshaas ka soo hara adooga ayaa markaa kaa casabaynaya ee hooyadu ayadu maaragtay suduskeeda soo dhaafi mayso haddii masalanba waxa waaye hooyadiisi aabihiis kaliya ay dhaxlaayaanna hadde taas iyaduna waxa weeye waa noo imaanaysaa falikulli waaxidin minhuma sudusowdha ilaah mimaakii taraka meydkaas uga tagawdha ilaahay waase goormee in kaana haddoo u ahaaday lahu meydkaasowdha ilaahay waladun walad haddoo u ahaaday waa see hadda sheegaynaye in kaana lahu hadau ahaada meydkaas waladun walad hadau ahaada waladkaasu ha labaada ha dhidigaada weye waladka markaa waxaa la haleeshinayaa waladul ibni weye aabba haddii la waayo isagana jadka ayaa booskiisa gelaya laakiin haddii aaba joogo jadka waxaa ku dhacaya cidbu xurmaan ayaa ku dhacaaya mimaakii ayuudha ilaahay taraka meydkaas ou ka tago in kaana hadau ahaada lahu meydkaas waladun walad hadau ahaada dha ilaahay ayaa hooyada aabbaha mid walba wuxuu iska leeyahy sidiisuu iska leeyahy fain lam yakun haddawsan u ahaanin lahu ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala meydkaas waladun walaad hawsan u ahaanin wawarisahu ay dhexlaayaan abawaahu labadiisa aabba ay dhexlaayaan faqadaa la yidhi amase ma azowji inay dhexlaayaan waxa weeye meydkaan dhintay hooyadiisi aabihiisaa jooga amase waxa weeye ma azowj waayo waxaan dhintayo haween weeye marka zawjkeediyaa jooga hooyadiisi aabbihiisna waa joogaan see arrintu noqonaysaa ummihi faliummihi dha ilaahay hooyadiis waxaa u sugnaaday asulusu sulus ayaa u sugnaaday ummihi hooyadiis waxaa u dha ilaahay asulusu sulus ayaa u sugnaaday sulusulmaal ayuu iska leedaha weye amase maa yabqaa bacda zawj wixii maaragtay zawjka bacdigiisa baaqi ahaada ayuu iska leedaha weye oo markaasi oo suluska ayaa meeshaas laga bixinayaa wixii markaasi baaqi hoo soo harana aabbaha ayaa iskale Ah, wixii baaqiya markaas ku harana aabbaha ayaa qaadanaya maxaa yeele haddaysan ayadii waxba ogaada aysan lahaynin waa noo imaan doontaahe ee eh, zawjkeedu wuxuu noqonayaa nis ayuu qaadanaya aayadda aleysama ugu imaanaysa marka harinii kaleentood hooyadii markay suluska qaadato wixii markaasi soo hara aabaha ayaa qaadanaya saas ayayna masaladaasi ku dhammaanaysa fain lam yakun haddaysanu ahaanin buu dha ilaahay lahu meydka waladun walaad haddaysanu ahaanin wa werisahu ay dhaxlaayaanow dha ilaahay abawaahu labadiisa aabba ay dhaxlaayaanow dha ilaahay faliummii hooyadiis waxaa u sugnaadow dha ilaahay asulusu sulus ayaa u sugnaaday hooyadii sulusay helaysaa maxaa yeele waxay culammadu yidhaahdaan habar walad weysay oo waladul ibni weysay oo walaalo tacadudo weysay sulus la wayla ayay yidhaahdaan macnaha hooyadu markaas waxay qaadanaysaa sulus ayay qaadanaysaa weye faliummihi hooyadiis waxaa usugnaaday sugnaaday asulusu sulus ayuudha ilaahay hadda marka waxa weeye aabbaha lama sheegin isaga meeshaas waxaa meesha ka cad hadday hooyo sulus ay qaadato asaguna sulusaan inuu qaadanayo haddii meesha sawd uusan joogin haddii kalentood maa yabqaa bacda zawd ayuu isagu iska leeyahay markaas fain kaana haddoo u dha ilaahay lahu dha ilaahay ikhwatun walaalo fain kaana haddou u ahaaday lahu meyidkow dha ilaahi subxaanau watacaala ikhwatu walaala hadday u ahaadeen islaani fasaa'ida wey dukuuran aw inaasan faliummihi yow dha ilaahi hooyadiis waxaa u sugnaaday assudusu sudus ayaa u sugnaadow dha ilaahi faliummihi hooyadiis waxaa u sugnaadow dha ilaahi assudusu sudus ayaa u sugnaadow dha ilaahi fain kaana haddou u ahaadow dha ilaahi lahu meyidka ikhwatu walaalowdha ilaahi meydka waxa weye haddee walaalo uu iska leeyahy laba iyo wuxuu ka ziyaadaha la sheegayaa hal markaas waxba laga soo qaadi maayo hal abaadaan hadhidigaaan weye fa in kaana haddou ahaadow dha ilaahay lahu meyidka ikhwatin walaalo ayuu dha ilaahay faliummihi hooyadiis waxaa u dha ilaahay asudusu sudus ayaa u sugnaaday hooyadii waxaa weye markii meydkan walaalo uu iska leeyahy hal abaadaan haka dhidigaanaayo labada markaas iyo waxay ka badan ay yihiin hooyadiisu waxay qaadanaysaa sudusay qaadanaysaa wixii markaasi soo harana aabbaha ayaa qaadanaya walaa shay-a yaa yaalayi walaalahaanu waxba qaadan maayaan marka hadda walaalahaanu waxay meesha u joogaan liburil ummi yaa layidhi hooyada nafteeda u joogaan oo waxa weeye ayaguna wax ma dheefaayaan hooyadiina dhibaatay ku keeneenoo meeshii sudus ay qaadan laheed ayay waxaa weeye waxay ku rideen xujbu nuqsaanay ku reeyeen markaasi waxay gaarsiiyeen si sudusay gaarsiiyeen marka waxaa hooyadan waxaa loo tari waxaa layidhi ikhwada iyo akhawaadkan fuqahadu waxay yidhahdaan waxaa loo tirinayaa liluril ummiyaa loo tarinayaa ee hadda kuwa ayagu macnaha maadaama hooyada ay suduskeedu ka raacdeeyeen ayaguna wax filaaya oo meeshaas wax filaaya maahan baa layidhi waana say markaasi waxa waaye oo mashruuc aho ilaahay sidau ku diiday rasuulkiisa saasa faraa'ilka ayaaba saas ku dhisan weye maxaa yeele shareecada waxna waa wax macquululmacnana waxna waa wax tacabudiya weye waxaan waxaa weye wax maaratay tacabudiya waay marka hadda ayaguna waxay helayaan lama ar min bacdi wasiyati lowba ilaahay waxaad soo qadaraysaa wa intu man ruux dhaxalkiisa dukida la soo sheegay wa intu man ruux dhaxalkiisaw dhahay ayaad leedahay wa intu man ruux dhaxalkiisa dukira lasoo sheegay intaan hadda laga soo waramay dhaxalkoodu markay wax dhexlaayeen min bacdi wasiyatin min bacdi tanfiidi wasiyatin wasiyadii fulinteedu bacdigeeday ahaatay wasiyadaasoo yuusaa bihaa la dardaarmaayo ama yuusii bihaa uu dardaarmayo ninku oo amaka daynin bacda qalaa'i daynin daynkii guditaankiisa bacdigiisa ayuu ahaadow dha ilaahay daynka lagu leeyaha maydkaan wey hadda meeshaan waxaa weeye waxaa la hormariyey wasiyada ayaa la hormariyey sharcigana hadda waxaa horeeyo deynka ayaa horeeya maxaa yeele minhaajka madnigiisa waato wahay yubdau min tarikati lmeyiti bianatu tajhiizihi uma suqlaa diyunuhu uma kunafadu wasaayaas oo meydka waxaa laga bilaabayaa ko waxaa laga bilaabayaa tarikadiisa mu'anatu tajhiiskiisa waxa markaasi waxa weye lagu diyaar garaynaayo biyihii lagu dhaqaayey kasanti godki amuurahaas ayaa maaragtay waajibaadka wixii waajib ahaa la rabaa ayaa waaga bilaabayaa weye markaas kabacdina daynka ayaa laga gudayaa tankadiisa waxa weeye koo mu-ano laga bilaabaya kabacdina waxaa lagu xojinaya daynka in laga gudo kabacdi ayaa markaasaa sida kulafaiwata ayaa huwa markaasaa wasiyada la fulinaya qur-aankana hadda ilaahay uu hormariyey wasiyada ayuu hormariyey waxa laysoo hormariyaa la yidhi ijtimaam gooni oo la siinayo wey ee xagga wasaa waxa weeye ayada ayaa markaasaa aad dambaysaa layidhi waxa markaasi laysoo hormariyey dadka waxaa layidhi warasadahaa yidhi ama ruuxa maaragtay ah, wasiga oo wax loo dardaarmay inuu bixiyo qofkaa waxa uu dardaarmay inuu bixiyo waa ka bakiilahaa layidhi ama wax iskama saaraa layidhi laakiin dadka maaragtay ah, waarisiintaahu qofkaa markii doon lagu leeyahay ilanday qofka luu leeyaha waciidaa ku soo aroore way u degdegaanaa layidhi marka maadaama wasiyadan xoogtaas aan la saaraynin ayaa ayada ihtimaam la siinaayo ayaa loosoo hormariyaa leeyahay ee macnuhu ma ahan in wasiyadu ay horayso ma ahan xigmadu waa sidaas weye maxaa yeele axaadiis badanaa ku soo aroortay oo laga qaatay kutubta saxigana sidaasay u dhigayaan ow deynin ow bacda qalaa'i deynin daynki guditaankiisa bacdigiisa maxaa yeele dhaxal imaamaayo haddii waxa weeye intaas aan la bixino kow haddaan tarikadan mu'alifasiis laga bixin oo aan laga bixin deynka laga bixin oon wasiyada laga bixin waxa weye wax la dhaxli kara ma jiraan intaas markii la sameeyo wixii soo hara ayaa markaasay warasadu markaas taasay dhaxli kara laakiin intaas haddaan la bixin amba intaasuba ay qarqiyaan tarikadii wax la dhaxlaayo meesha ma yaalin markaas markaasuu dhaw ilaahi subxaana watacaala waintu nebigu siday soo qadaro intaa lasoo sheega dhaxalkoodu min bacdi wasiyatin min bacdi kanfiidi wasiyatin wasiyadii fulinteedu bacdigeeda weeye wasiyadaasoo yuusii bihaa ou dardaarmaayo faacil lagu ganayo ama mafcuul ou yuusaan yidhahdo la mashhuuliye oo markaa daynin qalaa'i daynin daynka gulisaankiisa bacdiisa weeye oo daynka lagu ruuxa xataa jaanaynku waa cabdirahaan wataqdii min cala dayn wain kaanat mu'aharatan canhu fi lwafaa'i lilibtimaami biha ayuu leeyahay marka hadda aayadda waxaa looga soo waramay cirkul abaweyn walfuruuc amase cirkul usuul walfuruuc ilaahay markaa wuxuu yidhi aabbaa'ukum aabbayowgiinow ilaahay iyo wa abnaa'ukum wiilashiinna macnaha owlaaddaana loola jeedaa laa tadhuuna ma ogsoonidiin ayuhum midkooda aqrabu dhow lakum idinka nafcan nafciga idiin dhow adduunyo iyo aakhiraba weye aabbaa'ukum aabbayowgiinow dha ilaahay iyo wa abnaa'ukum owlaadiina laa tadhuuna ma ogsoonidiin ayuhum midkooda aqrabu dhow lakum idinka nafca nafciga wey fi dunya waalaakhirati marka qofku waxau malayn karaa wiilkiisu inuu nafci badan yahay markaasay dhaxalkooda inuu siiyaa dhici karayso fayakuunu abu anfac wey markaas waxaa dhici karta in aabuhu nafci badan yahay ama bilcasi weye wainama alcaalimu bidalika allah weye waxaa caalimku ah arrintaas ilaahay markaasaa ilaahay wuxuu jideeyey miiraas ayuu jideeyey fa faradna lakum lmiiraas weye fariidatanow dha ilaahay jidayn ayaa ilaahay idiin jideeye faraail Ah. fariidadaas min allaahi inay xaggiisa ka ahaatay marka ilaahay yaa e amarka ilaahay raaca weeye in allaha allana kaana wuxuu ahaaday caliiman allee cilmila khalqigiisa xakiiman allee fawsuuban ayuu ahaaday waxuu maaragtay u maamulaayo fariidatan ayaa ilaahay idiin jideeye fariilo fariiladaasoo min allaahi inay xaggiisa ka ahaatay in allaha allana kaana wuxuu ahaaday caliiman allee cilmila khalqigiisa oo sida ilaahay wax u jideeyahay cilmiga allay ku dhisan tahay xakiiman alle kol suuban ayuu ahaada waxa ilahay adoominkiisa u maamulayo oo shay walba ilaahay mawliciisa ayuu dejinaya marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu